الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين baabu bayaani maa yajuusu nasku min alaxkaami wamaa laa yajuus wuxuu baab u yahay bayaanu in la caddeeyo ma shay in la caddeeyo yajuusu u bannaan yahay naskuhu in la naskho oo la tirtiro oo xukunkiisi la rafciyo oo min alaxkaami axkaamtaa way iyo wamaa shay in la caddeeyo laa yajuusu aysan bannaanayn naskuhu weeye min alaxkaam shay asna axkaamta ka mida oo in la nasakho oo la tirtiro aysan bannaanayn taasaa lagu kala saaraya halkan looga hadlahayaa liannahu macnaheed waxaa weeye taas eh, axkaamta iyo xukunka qeybna sida sheikhu uu sharxi doono waa banaan tahay in la naskho oo xukunkeedii horu jira la rafciyo qaybna ma bannaana labadaas qaybood ayaa loo kala qaadaa qayb saddexaad haddee eh, la hayo khilaaf yar ku jiro oo arki doona shiraasina uu rajixi doono inay banaantahy in la nasakhi karo wuxuuna yidhi iclam waxaad ogaataa ana naska nasakhidda oo xukunoo rafciyo la tirtiro laa yajuusu ma banaana ilaa fii ma shay moogii yasixu ay asaxayso habboon tahay wuquucuhu dhicitaankiisu calaa wajhayni laba weji u dhaco laba qaab u dhaco labadaa wejina waxaa weeye weji mashruuciya ah bannaanaasho iyo weji cadamulmashruuciya oo aynuusan bannaanayn tusaalaha marka ku fahmaysaa kasawmi wsalaati wاlcibaadaati sharciya buu ku yiri kasawmi sida soonkii oo kale wsalaati salaadii iyo wlcibaadaati sharciya cibaadaadka sharcigaa ah weeye de sida xajkii iyo sekadii iyo jihaadkii iyo howlaha iyaga ah weeye udxiyadii iyo waad waxaad tiradaba howlahaasoo dhan macnaheeduna waxa wey kuwa iyaga ah wax dhiba oo ku jira ma jiro ama tusaalaha sida qiblado kaleo la bedelo iyo waxyaalaha noocaasoo kale cibaadaadka wax dhibahoo ku jira ma jiro labada weji u dhacahayo weji inuu u banaanaado wejina u xaaraan u noqdo oo bimacnaa waxaa weeye waa la bannaynahayaa haddana waa laga noqonahayaa wax maxduura oo ku jirana ma jiro bimacnaa haddii loo tukanaya baytulmaqdis oo salaaddii nooga asaxaysay in inta laga soo wareejiyo lanaswa kacbada loo soo wareejiyo wax maxduura oo ka dhalanahaya iyo wax mushkilaa ku jira midna ma jirto kadaalika haddii baytulxaraam inta laga laga nasakho la yidhaahdo tusaale ahaan madiina loo tukanayaa wax dhib ah iyo wax mushkilaa iyo wax balaayaa ka dhalaysa midna ma jirto taa marka waxaa weye waa shay ay bannaan tahay haddii lagu yihahdo tusaale ahaan bishaan hala soomo roodaan hala soomo saasaa loo soomi jira markaasaa la yidhi shan iyo toban baaba lainka gooyeyba shan iyo toban sooma wax maxduur kuma jiro haddii roodaan ha laga wareejiyo soonka dhanba oo rajab ha loo wareejiyo maxduur kuma jiro wax maxduur kuma jira ma jiro marka wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa ana naska naskida tirtirida rafcintu laa yajuusu ma banaana kumana haboona ilaa fima yaixu fima fi akaam wey alaxkaam iyo ashyaadii yasixu asaxay wuquucu dhicitaankiisu calaa wajhayni laba weji u dhaco laba weji laba qaab u dhaco qaab weji mashruuciya oo inuu banaan yahay iyo weji ah cadam marka wax maxduuroo ka dhalanhayana ma jiro wey ka sowmi sidii soonkii oo kale bimacnaa soonka haddii hadda la yihaahdo muaqad ha la tawqiidiyo oo wakti ha lagu xidho marki waktigaa la gaarana waa la rafcinaya gebigiisaba wax maxduura ku jira ma jira wax dhiba ku jirana ma jiro taa marka waxaa ka soo horjeeda weyn si loo fahmo in la yihaahdo ilaahay keligiisaa cibaadada iska leh he haddana la yihaahdo ilahay keyrkiisaa la caabudi karaa ma laba weji oo bannaan ba maya taa ma dhici karto hal weji bay ku bannaanta oo maxay tahay alcibaadatu lilaahi waxdahu ah in la yihah nebi maxamed alayh salaatu wasalaam baa risaalada iskale rasuul ah haddana la yihaahdo he ha la yihaahdaa waa lala wadaagi kara dadku waa la wadaagi kara waa loo wajiyo jaais ah maya laba wajiyo jaaisa ma ah marka saasa wuxuu ka wadaa sheekhu calaa wajhayn wuquuc calaa wajhayn laba waji waa inuu dhici karo oo ah soonku mar markii nala saarana oo nala ka dalbana waa jaais waa banaanya markii nala ka rafciyana hadda nala ka qaadana dee waa tegey wey waxaan banaanay bu marka noqonaya ka soom wasala wاcibaadaat weeye cibaadaadka ilahi subxaana wa tacaala lagu caabudo wuxuu yihi faama ma shay soo maaha faama ma hay soo maa ama kalaam kale isaga bilowdaa weligii ma shay soo maaha laa yajuusu aysan banaanayn an yakuuna inuu ahaado ilaa calaa wajhin waaxidin hal weji iyo hal sifo iyo hal qaab inuu ahaado maahana aysan banaanayn laba weji aysan ku banaanayn mitr towxiidi weeye towxiid ilahi caza wajal ilahay keligii inuu yahay keligii in la caabudo cibaado keligiisuu leeyahay iyo wa sifaati daati iyo sifaatka daatida sifaatka daatiga ilahi subxaanah wa u leeyahay weeye sidii yaddii iyo wejigii iyo maxaa la yidhaahdaa sifaatka daatiga kalcilmi oo kale wey sifaatka daatiga waxaa kamid cilmigii baa ka mida iyo walqudrata awoodii iyo gayri dalika kuwaas waxaan ahayn oo sifaatka ilahi subxaanah wa falaa yajuusu kuma banaana fi fi lmadkuur oo min atawxiid wasifaati kalcilmi walqudrati iyo wagayri dalika ah annasu nasku kuma banaano in la yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala cilmiguu leeya haddana la yidhaahdo waa la naskay waa la tirtiray ilaahay qudriya awood buu leeya wax ku sameeyo haddana waa la tirtiray maya ma dhacaysa hawshaasi walciyaadu billah weligiis ilaahay subxana wa waa caalim weeye waa qaadir weeye lamana nasakhay lamana bedelayo ah, lanno haddii la yidhaahdo wejiga cilmigaa la nasakhay haddii la yidhaahdo maxduur baa ka soo boodahaya oo ah ilaahay subxana wa ta naqsi iyo jahli nagu sifeeya hawshaas noo qataro marka mitl tawxiid wa sifaati daat kاlcilm wاqudrati wغayri dalika falaa yajuusu ma banaana fiih fi lmadkuurk waa lasoo sheegay annasku in la tirtiro kuma banaana wakadalika waxaysan iyaguna banaanayn in la naskho weye maa akhbar اllahu caزa wajal wuxuu alla waramay canhu xaggiisa ka waramay wix ilaahay sifaada iyo tilmaamo iyo magacyo iyo asmaa sifaadu xaggiisa uu ka waramay in maxaa la yihahda la tirtiro la baabiima banaana ama ad ku bayaanisaa kadalika waxaan banaanayn in la nasakho ma akhbar allah alla wuxuu ramay caza qaalibah wajalla weynay canhu xaggiisa ka warramay oo ah min akhbaari quruuni lmaadiya quruuntii iyo ummadihii hore uu tegey qowmu muusa qowmu caad qowmu nuux maxaa la yidhaahda ummadihii waqtigii nebillaahi aadam ummadihii ilaahay subxaana wa tacala uu ka warramay min akhbaari quruuni lmaadiya quruuntii hore ilaahay ka warramay in la ka noqo nebillaahi muuse soo saas imaannaan sheegin haa ka noqo hawshay waa la natwaala waa kabar wey hawsha waa kabar kabarna naska ma galayo haddaan ku ihahdo sayd baa yimid magaalada yimid ama aan ku maanta magaalada roob baa ka da-ay hadaa kabar hadhow baan waxaan ku ihi ka noqo a ma jiro roob ma jiro macnaha taas waxa marka waa been wey daad been ii sheegtay ama wax aadan hubin baad sheegtay wey taa marka nas kuma banaana iyo walumam saalifa iyo ummadihii tegey wey um, ummada saalifa ummadihii tegey oo horreeyey annaga naga horreeyey ayagana maxaa la yidhaahdaa in la nasakho ma ku banaanayo falaa yajuusu kuma banaana fiiha fii akhbaari quruun lmaadiya walumam saalifa annasqu in la tirtira kuma banaano wey nuux qisadii naloka sheegay nabilahi aadam qisadii laga sheegay muuse tii laga sheegay idris tii laga sheegay baa la nasakhayaa ummado la rogay baa lanoo sheegay waa la nasakhay waa la tirtiraya waxba kama jiro may ma dhacaysa hawsha iyadaw wakadaalika sidaas waxayna banaanaya in la naskho wey maa akhbara wuxuu alla warramay can wuquuci dhicitaankiisa fi lmustaqbali soo socdow mustaqbalka nagu imaan doona waxyaala imaan doona naar baa jirta jannaa jirta dajaal baa imaan doona howlahaasaa dhici doona shafeeco nebi maxamed baa jirta xawd nebi maxamed baa jira howlo noocaasa oo laga warro mustaqbala in ayaga la nasakho la tuuro ma ma dhacayso wey wakadaalika waxayse iyagana bannaan in la nasakho ma akhbara ma akhbar allahu wey alla wuxuu warramay can wuquuci dhicitaankiisa fi lmustaqbali mustaqbalka iyo soo socday sabanka soo socda nagu soo foolle wey ka khuruuji dajaal wey dajaal beenlowga cawar inuu soo bixi doono cawarkaas dajaalka inuu soo bixi doono oo ummadda uu been u sheegi doono oo uu wato maxaa leeyahay webi naar ah iyo mid janno ah oo isleeyahay oo been adde oo isleeyahay qofka midka naarta u egno uu qofku yidhaahdo maxaa leeyahay muminka uu ku cabsiinayo midka jannada u egno maxaa leeyahay webiga maxaa leeyahay biyaha macaana uu dadka munaafiqiinta waxaas uu ku harowsanayo laakiin dadka muminiinta markay diidaan uu yidhaha ka naartaan ku tuurayaa weli caadi iska biyaha u noqonayaa weriiska ah, caada biyo ayuu unoqonaya marka kaas masiixu dajaalka soo bixitaankiisa in waa laga noqday waxaa wey ma dhacayso ayaduna taasu lanna waa hawl mustaqbala wakayri dalika kuwaas waxaan ahayn lam yajus ma banaana fiihi fii eh, fi lmustaqbal iyo akhbaarta mustaqbalka iyo kayrkeedba annasku in la tirtira kuma banaana howlaha akhbaaraadkaa la sheegay nasku kuma banaano inamaa yajuusu nasku he fi lawaamir wاnawaahi duduufka qaacidadu maxaa weeye annasku jaa'isu fi lawaamir wاnawaahi laa fi akhbaar w iska dhibyarya warku marka akhbaar naskhi laguma dayo ama fi awaamir wanawaahi soo maaha naskigu halkaasu gelayaa sababta awaamirta nawaahidu waa wax naga nasaaran ifcalu war waxaas la imaado sameeya laa tafcalu war waxaas hau dhawaanina wey wixii hau dhawaanina nala yiri baa wax marka dambe naloo fasaxaya wixii nala sameeya marka dambe maxaa leeyahay culayskooda nalka qaadaya ilahay naga fuudaynaya marka waa nas waa ku bannaaya ama akhbaarta soo maa fala wa xukiya waa la xikaayado waa laga warramayo can abibakri daqaac daqaaq annahu qaala inuu yihi ninkaa imaamka noo soo hormaray shaaficiga qaala wuxuu yihi maa warada wixii soo arooroo yimaada oo min alamri amar aw amaro ifcal ahaa bisiiqati اkhabari siiqa khabarna ku yimaado oo sidii in lagu warramo kale ku yimaada ka qowlihi caza wajal oo kale weeye wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثata quru aayaddaasoo kale laa yajuusu ma banaana buye naskuhu amarkan in la nasko ma banaano laa yajuusu naskuhu nasku amar oo bisiikati khabar ku yimid ah, ma banaana w kaa in la nasakho abubakr daqiiq muxuu leeyahay wuu qabaa oo culimmada wuu la qabaa in amarka iyo nahyiga uu naskigu galo akhbaartana uusan gelin intaa wuu la qabaa doodkamuu qabo laakiin wuxuu leeyahay waxaa aniga dood ka qabaa shayga amarka ah laakiin loo dhigay oo loo soo tarxiyay oo loogu dhawaaqay sidii khabarkii oo kale waa amar laakiin waxaa loogu dhawaaqay sidii khabarkii oo kalea loo dhiga amarka noocaas oo sidii khabarka loo dhiga in la nasakho dood baan ka qabaabu oo maxaa dhacay baa layidhi waxaa dhacday waxaa weeye bay ku jirtaa shaygaanu xaqiiqa ahaan amarba ha ahaadee laakiin sidii khabarkii baa loo dhiga waxaana laga soo qaaday kaannahu waqaca wataxaqaqa wa habata mar hadduu marka saa noqday amarba ha ahaadee waxaa weye in la yidhaha waa la rafciyo waxaa meesha ka soo baxaysaa say xaqiiqoobay oo dhaboobay in la rafciyo sida akhbaartii kolaw halkaas ka fiiriyo hadalkiisu marka waa fiican yahay laakiin waxaa lagu bushiye waxaa la yidhi suuro kasta ha loo dhigee horta amar ma yahay w ha amar waaye ayib midda kale waxaa la yidhi in loo dhigo isagoo amara qaabka khabar loo dhigo faa'iida ku jirta waxaa weeye waxaa laga soo qaaday inuu dhaco loogu dhigo sideedoo kale loogu dhigo waxaa weeye dadka mu'miniinta ah iyo dumarka tusaale hadda aayaddan lagula hadlahayo ayaa waxaa laga soo qaadayaa siday ilaahay amarkiisa inay u fartoomaan ay laasimka tahay oo laga maarmaanka tahay oo qofka muminka laga rabo ayaa waxaa laga soo qaaday si iyagoo sameeyo kale laakiin macnuhu waxaa weeye meeshan maxaa la yatarabasna liyatarabasna wey meeshan hadda yatarabasna way nagaanayaan wey way nagaanayaan laakiin aayad macneed muxuu yahay ha nagaadin aayad macneed saas maaha marka isagu wuxuu leeyahay ha nagaadin maadaama aysan ahayne way nagaanayaan ay tahay hawsha dood baan ka qabaa buu leeyahay laakiin xoolo saas hadda usii badan kuma jiraan wuxuu yidhi marka eh, maa warada wixii soo aroora min alamri amara bisiiqati khabar ku soo ka qowli illahi caza wajal walmuطalaqaati yatarabasna bianfusihinna laa yajuusu naskuhu eh, nasku daka eh, amar calaa suurati alkhabar ma banaano weeye wa min annaasi culimmadii dadka waxaa ka mida kuwaan wuu majhuuliyey muusan sheegin waan ayaga wuu majhuuliyey muusan sheegin waxaa ka midab yoman duul baa ka mida qaala yidhi yajuusu waxaa bannaan nasku lkhabar baa bannaan muطlaqan ayadoona kala qaadin qoladan qoladii hore iyo culimadii hore dhan waa diidan yihin qoladan waxay dhaheen yajuusu nasku اkhabri muطlaqan muطlaqan maxay ka wadaan fi lmaadi wa mustaqbal wacdan wa waciidan wax alla wax la kala qaadi maayo akhbaartii tagtoo laga warramay akhbaarta soo socotoo la sheegi doono akhbaarta wacdiga ah oo ballanqaadka midda waciidka hanjabaadda kurta waxay dhan waa la nasaqi karaa naar ilaahay hadduu qolo u ballanqaaday iyagoo gaalo ah waa laga noqon karaa warkaasay dheheen muminiinta hadduu ilahay janno u ballanqaado wacdi ahayd waa laga noqon karaa layn kale noqoyo la socda idinka ayqan meesheed aadaysaan waa lii karaa buu leey qoladan warkaasay leeyihin warkaa war saxa maa kamaa yajuusu sida ugu bannaan yahay bay dheen fi lamri wanahyi sida amarkii nahyiga ugu bannaan yahay akhbaartana waxay dheen waa ku bannaan yahay warkooda shiraas waa radin doona war saxana ma war baatilow wuxuu yidhi sheekhu wadaliilu daliilkii xujadu waxaa weeye cala alqaa'ili alawal alqaa'il alawal man huwa abubakar daqaaq abubakar daqaaq kuu soo sheega mar badan marka waxaad tacliilinayso ama tacliiqinaysa ama radinaysa amaad baxsinaysa amaad ka jawaabayso sida ashyaadu isu daba taalla waa inaad uga jawaabto asalku waa saas wey qof haddaad hadalkiisa sharxayso ama naqdinayso ama aad fasirayso siduu kaloo raba inaad kala qaado allahuma mararka qaarkood inay kugu timaado waa laga yaabaa aad qaab wax u kala hormariso lisabab oo a inay ama kala muhiimsan yihiin ama ay kala culus yihiin oo tiraa kaadib baan u dhigahayaa kanaan soo hormarinahaya lisabab waa dhici karta lakin asalka waxaa weeye in sidii wax lagu wada lagu wado marka wuxuu yihi wadaliilu cala alqaa'il awal abubakr daqaaqa oo yiri amarka ku yimi calaa suurati alkhabar naski kama ogola yidhi wuxuu yidhi ana qowluhu tacaala ilahay qowlkiisa wlmuطalaqaatu yatarabasna wain kaana haba ahaada wi lafduhu lafdigiisu oo ahaado lafdiga aayada yatarabasna ah haba ahaado lafd alkhabari lafd alkhabar ha ahaadaba ah, ilaa anahu asagu amrun wa amar wey war lafdigu lafd alkhabar ha ahaadee laakiin markaan fasirayno soo kuma fasirayna inuu amar yahay ha waa ku fasiraynaa ah, in kaana lafduhu ee lafdu yatarabasna haba ahaado lafda khabarin lafdi khabar haba ahaado ilaa anahu asagu amrun waa amar wey wax lagu farahayo wey alaa taraa miyaadan u jeedin annahu amar yeshaan yajuusu inuu bannaan yahay an taqaca inay dhacdo fiihi yatarabasna wey yatarabasna wey fiihi yatarabasna almukhaalafatu in la khilaafo in khilaafo inay bannaantay miyaadan u jeedin ama ay dhacdaba oo maxay tahay islaan la rabay inay ciddo tirsato oo ilaahay ku yiri walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusina alaaa quruu ayaaba ciddadiiba diidaysaba faajirad way iska guursanaysaa ninbaba iska shukaansanaysaaba halkaasayba ka baxaysaaba shaygu hadda amar hadduu yahayna in la khilaafo oo waaqici dadku ay khilaafaan baa ka dhalanaysa laakiin wax dhacay oo mutaxaqaqa miyaa la khilaafaa habeenkii xalay ahaa oo tegey miyaa la soo celin karaa mayo qoraxdii saaka soo baxday waa say u tagtay saacaddii ku dhaftay waa dhaaftay haada huwa alkhabar waqaca wamada lamana soo celin karo laakiin middan waxay kutusaysaa haweenkii inay kuwo badanoo ka mida ah ay khilaafahayaan bimacnaa hadda shareecada ilahay dad badanoo hadda salaad soo waajibi maa dad badanoo taariku salaad soo ma jiraan ma jiraan mise ma jiraan amarka ilahay ma khilaafin mise ma khilaafin hunaa marka waxay kutusaysaa salaaddu inay tahay hee inay amar tahay kutusaysa aysan ahayn hee khabar inaysan salaad khabar ma soo amar ah, waa amar wey salaad wey khabar ma ah marka wuxuu shiraaj wuxuu ku radiyey daqaaq wuxuu yidhi war hawshan ciddadu waa hawl amar ah amarkana waxaa lagu yaqaanaa makhluuqaadka iyo kuwa ilahay amarkiisa aan u hogaansamaynin inay khilaafaan wuxuu laakiin khabar hadduu yahay oo nebi laahi muuse waa jiray ahayd nebi laahi muuse jiritaankiisa adugu miyaad khilaafi kartaa <laughs> nebi laahi muuse in la soo saaray oo reer bani israail rasuul u ahaa adugu hadda ma khilaaf iyo khilaaf la-aan iyo waafaqid miyaa kaaga furan maya qad waqaca wamada waana tegey warkaa isaga marka alaa tara miyaa ujeebiya anahu amar yeeshaan yajuusu inay bannaan tahay an taqaca inay dhacdo fiihi yotarabasna inay inu dhacaysa almukhaalafatu in la khilaafo wey aayaddii baan lagu dhaqmine dhinac kale la aado walow kaana khabaran war hadduu yahay laysu sheegayo akhbaari war laysu sheegayo lam yasix ma asaxdeen an taqaca inay dhacdo fiihi dhexdiisa almukhaalafatu in la khilaafo ma dhaceen war laga warramayo odhan zayd waa dhintay allah u naxariista waa dhintay markaas maa mukhaalafa kama furno waidaa habata hadday sugnaato annahu amrun inuu amar yahay hadday sugnaato isla marka isla ogolaanay jaasa waxaa bannaan weeye naskuhu in la nasakho la tirtiro waa bannaan tahay weeye ka alawaamiri sida awaamirta kaleo ka alawaamir ka saa'iri awaamir sida awaamirta kaleoo loo nasakho oo loo tirtiro oo wax looga bedelo yay tanna u bannaan tahay halkaas waxaa lagu dilay oo looga takhallusay he abubakar daqaaq intaasaa loogu jawaabay wadaliilu cala alqaa'il alaakhar caqaa'ilka akhirkan kee ahaa oo min annaasi wey ayagina jawaabtoodii waa tanaa waxaa weeye annaa annagu wuu yidhi idaa jawasnaa haddaan banayno shiiraas wuxuu yidhi annaa annagu idaa jawasnaa haddaan banayno annaska haddaan ku banayno ila qolaas khabarka in akhbaarta waa la nasan karaa mutlaqan bay qabeen soo maaha mutlaqaas weliba annaga hadda nuskadeenaan ku qoran kutubta inta badan ma qoraan kutubta inta badan waxay qoraan yajuusu nasku lkhabari kamaa yajuusu fi lamri wanahy mutlaqa ma qoraan marka mutlaqa waa fiican yahy mutlaqa wuxuu ku faa'iideynayaa akhbaarta la nasakhayo qoladan waxay qabaan fi lmaadi wاlmustaqbal wacdi wاlwaciid midna la kala qaadi maayo marka shiraasi wuxuu yihi ana idaa jawasnaa haddaan banayno ogolaanno annaska fi اlkhabari akhbaarta in la nasakhir haddaan ogolaanno saara wuxuu ahaanhayaa axad alkhabarayn labadii khabar mid ka mida wuxuu noqonayaa kadiban been buu noqonayaa labadii war kii hore iyo kii dambe mid baa been noqonaya laba khabar haddaan ku idhi sayid waa yimid haddana aan ku idhi ma imaan hee labadaa war mid unbaa been noqon hayo le labada waa khabar haddaa guri roob baa da-ay haddana ma di'in labadaa war mid baa been noqon hayo marka kadiban buu noqonaya wa haada laa yajuus akhbaarta ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka calayh salaat akhbaartu ka warramaya akhbaarta shareecada ku timid in layidha saas oo la nasakho laa yajuus buu ku ishiraas warkaa war bannaan ma aha weeye laa yajuusu lkadibu laa yajuusu lkadibu fii akhbaar illahi caza wajal wala lkhulfu akhbaarta ilaahay subxaana wa tacala iyo akhbaarta rasuulka ka warram waxyaala dhacaya laa yajuusu lkadibu been in lagu sheego ma banaano weeye hawsha ayada war jiran maaha warka imankaa sheega fasl halkaas hawshaa ku gebagabeeyey waxyaalihii waad kala fahantay waxa nasku ku bannaan yahay alawaamir he wanawaahi wey muxuusan eh, naska ku banaanayn filakhbaar wey warkoo iska dhigiiryaho hadda wuxuu rabaa inuu eh, sii wado waxyaalaha unsa naska ku banaanayn wuxuuna yihi fasl wakadalika saasoo kale waxaa naska ku banaanayn siusa akhbaartaba ku banaanayn laa yajuusu ma banaana nasku ijmac ijmaac in la nasaqa ma banaana ee eh, bimacnaa alxukmu haabitu bilijmaac laa yajuusu nasquhu xukunka ijmaac ku sugnaaday in la nasakho oo waa la tirtira meesha laga saara ayaa la yidhaahdo ma dhacayso wakadalika waxaysan banaan in la nasakho weeye sidoo kale laa yajuusu ma banaan nasku ijmaaci alxukmu haabitu bilijmaac laa yajuusu naskuhu wey in la naskho ma banaana maxaa dhacay sheekho lianna alijmaaca kulanka ummadda nabi maxamed alayh salaatu wasalam ijmac waa imaan doonaya tacriifkiisu lianna alijmaca ijmac alculamaa laa yakuunu ma ahaanayo ilaa bacda mowti rasuuli اlaahi salى اllahu alay wasalam nebi maxamed alayh salat slam geeridiisii ka gadaal maxaa la yihahdaa ka gadaal maaa la yiaa ilaa kabacdi nebi maxamed geeris kabacdi mooye ka hor ijmacma uma guntamaayo bimacnaa ijmaaca ummaddu wuxuu guntamaa bacda wafaati moxamed calayh salaatu wasalaam marka wuxuu ku yihi ana alijmaaca laa yakuunu ma ahaado mana xasilo ilaa bacda mowti e, rasuulilahi sal la sl nebi maxamed markuu dhintay kabacdi mooye ijmaac ma xasilo haye wanaskhu naskadiya tirtiriduna laa yajuusu ma banaano oo axkaan iyo shareeco iyo masaa'il lagu dhaqmaayo aayaad qur'aan iyo adilo lagu dhaqmaayo la nasakho bacda mowti nebi axmed markuu dhinta la nasakhaya ma banaano leanno haddaad ogolaata nebi axmed markuu dhinta shareecada qaybo ka mid a ah la nasakhi karaa waxaa marka dambe lagu dhihi kursigoo labaa nasakhi karaa sidaa daraaddeed waa tuu noo fariistay mirza ghulaam axmed boqol iyo konton sano miya meelahaas hadda adugu meel waasa malayna bakistan nin soo baxay wuxuu yidhi anigu weli baan ahay mahdi baan ahay shareecada nebi axmed inta kale waa ogolahay waa nuur iyo khayr weeye waxaa nasakhayaa jihaadka bas ingiriiski baa inta soo habeeyey oo suud iyo tay usoo xiray koofi usoo tole iyo waxay dhaheen adigu intaas basane bas markaasu wuxuu yihi waa ogolahay sharecada nebi axmed nuur iyo iimaan iyo khayr janna lagu gelhaya waxaa weye laakiin jihaadka ma ogoli marka aniguna hawshaa xaq baan u leeyahay buu yihi aayad qur-aan noo deliisada wuxuu yihi allahu yastafi maxaa la yihaahdaa eh, rusulan ah. allahu yastafi marka ficil mudaaric weeye marka wax dhiba male hawshaan sharxaya la socda aa ayuu maxaa la yidhaahdaa jamaaludiin alqaasimi jamaandir qasim tu oo maxaa la yihahdaa buu leeyahay kitaabkan kan hadda lumaca oon hadda akrinaynana tacliiq yar buu ku leeyahy tacliiq yar buu leeyahay hadda meelaha nagu ma haysano laakiin qofkii u baahda waa helaya tacliiqaas yarkaaba ku sheega hadda wadaadkan xaashiyada ka soo raray kutubtiisana uu kaga hadlaa tafsiir fiican buu leeyahay de oo qur-aanka oo labiyi toban mujalla oo aad u fiican buu leeyahy wuxuu kaloo leeyahy kitaab qayima oo soomaaliya dalabata cilmiga in ku fiican oo ka hadlahaya albidc fi masaajid albidc fi masaajid bidaca masaajida dhaca iyo maamulka masaajida iyo hawlahaas iyo masaajida waxa lagu samaynayo waxa lagu akrinayo qasaa'ida iyo hawlaha masaajida lagu qabanahayo e uu kitaab gooniy ka leey madbuuc waa yahay sheekh albanina waa taqriiriyey maxaa xadiistiisiibu takriijiyey maxaa tacadadku saarayo aad buu fiican almuhim qise cajiib uu ka sheekeeye wuxuu yidhi dimashik annagoo wuxuu yidhi bukhaari anoo akrinahaya oo dhahaya xadiiskan waxaa laga qaadanaya axkaamtaas yaa laysoo dacweeyey markaasaa la yiri ninkan wuxuu iska dhigahayaa nin mujtahida oo xadiista wax ka fahmahaya ijtihaadkuna waxaan ognay inuu xirmay qarnigii afraad marka ninkan waxaa weeye waa nin shareecadii diinta luminahaya ijtihaadkii xirmay maxaa la yihahdaa qarniga afraad yo isagoo qarnigii maxaa la yihahdaa jooga <laughs> afar iyo tobnaad yuu leeyahay xadiiskan waxaa laga fahmaya oo laga qaadanaya xabsi baa lagu tuuro ad warkaas fahmi kartaa wadaad bukhaari akrinaayo xadiiska hor yaalo oo le xadiiskan waxaa laga faa'iidaysanaya axkaantaas waxa lagu dacway maxkamad lagu keenay maxaad xadiiska axkaanta uga fahamtay hoosku meelad geysan karta haddii lagu keena maad dhihi maxkamad loo fadhiya ayo alikhw meesha wax la soo maray iyo meesha wa meesha wax marayaan siaad moodaysaan maa anagu hadda saban fiican baan joognay aad baan fiicannay alxamdulilah aad baan fiicannay sheekhu xorriyadda aan haysano oo akhriska aan haysano inaad adigu dadaasho inaad wax akhrisato wadaadka wax gana wax kuu laqbeeyo alxamdulilah sheekhu laakiin caalamka dhibka la soo maray iyo waxa ka jira ilaahay baa subxaana wa taala haddana weli waa taagan tahay welina hadda waa taagan tahay almihi wadaadkaasa marka wuxuu yidhi naskiga in lagu ordo waxaan ku keena naskiga in lagu orda buu yidhi waxaa weeye waa bakooradda ay cuskadaan ducafadu walaa ducafada ay ku hor shareecada ka shakaysan shareecada duraan iyo wadaad xumaha iyo kudooda wuxuu yidhi waa bakoorad ay ku tukubaan oo ku xaragoodaan aayadday fahmi xadiiskay fahmi waayaan masukh bay dhahaan buu marka wuxuu yidhi hawshaa weligaa la soco buu yii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabiisa waxaa la nasakhayaa ha yeeli halkaa u fadhiiso war nebi maxamed hortiismiya ah, ah, waxaa la nasakhay axkaamtaa maya kabacdi markuu dhintaa la nasakhay diid warkaa ha yeeli waa saxo warka waa saxo jazaa allah khayr fasl wuxuu marka ijmaac asagu maxaa la yidhaahdaa waxna ma nasakho waxna laguma nasakho weeye ayb fasl wakadalika laa yajuusu ma banaano wey nasku lkiyaas qiyaas in la nasakha isagana ma banaano wey nasku lkhiyaas in la nasamaba ee alxukmu haabit biاlqiyaas laa yajuusu nasku weeye ayb midda ayada laakiin la soco maalin hore waataan soo maraynay mafaahiimta qiyaaska ku sugnaa maalin naskay soomanaan soo marin soo marnay alma min alma soomanaan soo marin mafhuumkii in la nasakay oo idaa jalasa bayna shucabiha arbac lagu nasakay waataan soo marnay marka taasoo kale mafaahiimte waa qiyaaska waa la nasakhi karaa laakiin hadda waxaa laga hadlahayaa oo qiyaasku leeyahay sheekhu lama nasakhi waxaa weeye waa qiyaaskii ku sugnaa farcii iyo asalkii iyo ciladii iyo xukunka halkaa lagu jamciye laga hadlahayo oo farcan maqiiska xukunka asalka oo ku dhisnaa baa la nasakhaya meesha laga saaraya e maxaa la yidhaahdaa iisheeg asag baa la nasakhaya xukunka asalkaana waa jirahaya ma yeeraynabu xukunka asalka oo ku dhisnaa waa jirahaya laakiin kii farcaa ku dhisnaa baa la nasakhaya ma dhacaysabu taasuu rabaa inu ka hadlo sheigaas wuxuu kadalika ilaahi juus ma banaan nasku lqiyaasi qiyaaska in la naso ee alxukmu thaabit bilqiyaasu maxaa dhacay shiraaziw lanna alqiyaasa qiyaasku taabicu wuxuu raacsan yao la socdaa lilusuul usuul buu la socdaa waa sax qiyaasku asal buu ku fadhiya ma qiyaasan asal ku fadhin baa ku asaxaya maya waa inaad asal hesho waa inaad cillo hesho waa inaad faraci hesho xukunka inaad ka rabto afartaas hawsha arkaanta dhisnayd we lanna alqiyaasa taabic lilusuul usuulshu raacsan yahay wey walusuulu usuushiina haabitatun waa mid sugan wey wax saabitun waa sugan tahay de shareecadii baaba lagu dhaqmaayaayo qur-aankii iyo sunnadii iyo shareecadii waa saabitun wey way sugan tahay walusuulu haabitatun usuushiina waa sugan tahay waa shaqaynaysaa waa lagu dhaqmaaya waa baaqiya wey oo falaa yajuusu ma banaana weeye marka falaa yajuusu ma banaana nasqu in la tirtiro taabicahaa kii usuusha raacayo taabicahaa usuusha kii raacayay oo qiyaaskiya yaan tirtirahaya asalkiina waa ii joogaya ma dhacayso lanno asalku farcu oo qiyaaska muxuu ku dhisnaa asal asalkii ma jooga mise ma joogo waa jooga asalki hadduu joogo farcina waa jooga laakiin haddaad farac asalka tuurto asalka la nasakho eh, farac makuu joogahaya <laughs> may kuma joogayo tawu ka hadli doona tawu ka hadli doona ayb marka wakadalika laa yajuusu nasku wey ay alxukmu athaabitu binaski liana alqiyaasa haabitun lilusuul usuushuna waa usuusha masaa-isha oo wax ku taagan yaho aayad quraan iyo xadiis marku raba ahaadee واuصuل usuشhuna ثaaبitaة baaqiyaة daaئmaة wey falaa يجuuز ma banaana naسku taaبica cidda ayada raacaysa oo qiyaaskiio farciya inaad tira waa nasakhaya oo meeshan ka tuuraya laa يجuuز ma banaano لmaada aصل buu ku dhisnaa asalkiina waa joogaa wey mar haddii hooyadii joogtay asalkii joogay jiridii laantiina waa joogtaa faama idaa wuxuu yidhi habata alxukmu xukunku hadduu ku sugnaado fii caynin cayn hadduu ku sugnaado cayn iyo daata hadduu ku sugnaado bicilatin cilo iyo sababna uu ku sugnaado waqiisa calayhaa loogana qiyaas qaato shay baa waxaan ka helnay cayn baanu xukun ka helnayo ciladiisiina waan ogaanay tusaalahan khamrigo kale baan dhahan khamri baa waxaa weeye xukun bay leedahay ciladiisina waa la yaqaanaa waa iskaar kabacdina shay baan uga qiyaas qaadanay shay cabitaan ah oo la cabo oo dadku ay sameeyaan yaan uga qiyaas qaadanay waxaan war kan sidii khamradii ayuu dadku xoogaa sarqaaminaya waalahyaa sidaasaan idhi waqiisa calayha faama idaa habata xukmu xukun hadduu ku sugnaado xukunku ama xalaal ahaado ama xaaraan ha ahaado karaahaada ama nadbi ahaado kala qaadid malow fii caynin buu ku sugnaaday daatu ku sugnaada bicillatin buuna kula sugnaado waqiisa calayha loogana qiyaas qaato hayrahaa ayada ayrkeed ayru cayn caynta ayrkeed baa looga qiyaas qaatay wey haye uma intaas kabacdi nusikha alxukmu xukunka waa la tirtira fii tilka alcayni caynta ayadaa ku sugnaa caynta ayadaa xukunka ku sugnaa ama xalaalaada ama taxriim ha aade ama karaada ama nadbaade waa la tirto waa la tuura baطla اxukmu xukunki waa burahayaa fi farci اmaqiisi calayha farci maqiisi calayha ayada looga qiyaas qaatay xukun ku sugnaa he isna waa buraya lanno tanu maxay tahay tii hor cagsigeedii wey tan haddii asalkii la tuuray oo usuushii la tuuray furuucdiina hee raacday wey furuucdiina waa raacday taasu ka hadlaya baطla اxukmu xukunku waa burahayaa wey fi farci اmaqiisi farci looga qiyaas qaatay calayhaa calaa tilka cayn caynta looga qiyaas qaatay wey isna waa burahaya middan waa iska dhib yartahay isna iska dhib yar weeye middan lanno mar haddii asalkii la tuuray inaad tira farci baan sugahaya haddii waxaa weeye waa amarku taagnayn wey min aصxaabina annaga asxaabtanada waxaa ka mida manduul baa ka mida qaala yiri laa yabطulu ma burahayo waa jirahayaabay dheheen farci waa noo joogahaya asalkii haba la tuuro ee halla nasakee farci waxay dhaheen halkaasaan ku haynaynaa xukunkiina waa ka ratibaynaa waana joogaana baaqi bay dhaheen rag baa saas yiri wa huwa qowla asxaabi abi xaniifa wey asxaabi abi xaniifa inuu yahay dood badan baa ka jirta wey saaxib xaashiyana uu ishaaray weeye oo tafaasiil bay kaleeyihiin tafaasiil bay kaleeyihiin marka qowl asxaabi abi xaniifadaas u yiri waxaa weeye dood badan baa ka jirta wey wahada kayru saxiix buu yiri sheekhu warka ay qoladaanu dhaheen abi xaniifa iyo qoladaa min asxaabina uu yidhi intaba qowlkoodaasi wa hada kayru صaxiixin warkaasaa war saxiixa maaha wiy war fayowna ma aha waa war buka maxaa dhacay shiraasow lianna alfarca taabicun lilasli farc wuxuu taabicuya oo ku xiran yah urjiif hooyadii ku gowracan soomaadan ohan jirin war faracaanu asal buu ku xirnaa asalkii waa la tirtira waa la kala tuur xuggiisi waa la baabiyey xageebu ku dheganaanahayo meelu ku dheganaanahayo ma jirto wey hada ayru صaxiix hawfayow eyrkeedi wayuu ku yiri ana alfarca farcu taabicun lilasli asalka ayuu raacsan yahay faidaa baطla اxukmu xukunku hadduu buro fi اlasli asalka ku sugnaa baطla waa burahayaa wey baطl اxukm xukunku waa burahaya fi اfarc farcan waa kaa burahaya faidaa baطla اxukmu xukunka hadduu kaa buro xukunkaas wuxuu rabaa ahaado kala qaadid male ama xalaalaada ama xaaraan ahaado karaahada axkaamu khamsa waa taqaanaa adwalka waa qiilbaar idaa baطla اxukmu xukunka hadduu buro fi اlasli asalka xukun ku jira hadii la nasakho u buro baطla waa burahayaa wey alxukmu waa kaa xadfan xukunku waa burahaya fi اlfarci farca ku jiray waa burahayaa wey marka shiraasi masalada asagaa ku garla wey hada huwa صaxiix saasaa صaxiixa hada wabilahi towfiiq sal اllah وsلم عalى nabiyina mxamed وعlى alihi وaصxaabi aجmaعin